mustaqnan canhu wax laga doortoon yahay aad ku beertoon zacfanadaas ku doorsanti haddaan soo sheegnay bu waay oo biihii biyo oomo lagu dariya sahay waa oomoogi biyo saabun waa laleeyahay haddii la arko baaska isku jira waa laga arkaa biyo zacfanaan waa laleeyahaa ranji ah biyaha lagu dariyaa laleeyahaa intaas kulli غayru dhuhuurin waaye biihii waxaa ku maxaa yeele mustaqnan canhu waaye wax laga doortoon laas ahay waa lala doonti waa lagadeertoon yahay lagu darin in biyaa lagu daro waa lagadeertoonahay haddii biya waxaas ay galaan oo sdooriyo saabuunkii qoomadii jacfaraankii caleenshaahii rinjiyaalkii kale midibka lahaayeen ama dhacanka dhibanka xaggiisa ka door sooma ama urka iska door sooma intaba waa isku jiraanee miskiyaa isgoonkii biy isgoonbaas naqday miski ah ama waxaas naqday biy yani khal ah as naqday dhanka xaggiisii kullugoodii hayru dhuhuurin waaye hayru dhuhuurin waaye koo wax dhahiro weerkiisi waaye waxma dhahiraayaan mutagayirkii kii oo hadda xadadkii waa lasoo sheegay xadad fi lxadai maxaa waaye alsgaru walakbaru waaye hmm. xadadka meeshiisii ibn xajar iyo ramal yaa isku haastaan rafciyaa la cabiri ibn xajar waxaas leeyaha rafciga waa ku yahay ramalina waxaas qadaraha waizaalatu najisin waxaas leeyaha maga marba hadii lii rafci alxadasi wannajasi xadasi qaliilku watacmal waaye birafci alxadasi wannajasi nawaamina wauta koryeelidoodii nijaaskii la kor yeelo iyo waizaalatu a xadaskii la kor yeelo meaha waxaa qadaraan waizaalatu najasi ramal yah waa qadada la zuuliyo maclaashaan usucaas leeyaha kan amar maxsuus e waayo nijaasta shay maxsuus oo la adkunaayo waaye isaala in loo qadaro waayo zuuritaankiisii layraa waaye kanne amar oo ictibaari ee waayo oo yaquumu bilacdaai waayo waxay soo sheegnay waasali goboldhigana soo sheegnay shay oo ictibaari ah oo muctabar ahe waaye oo laakiin cimnaa ku yani xibintaadii laga arkaynin ninka qaba ninka weysa qaba kii aan qabinba haddii la arko yani aan laga sooci karin waaye yani amar maxsuus ma ahe waa shay yani ictibaari ah taa le waaye taa daraadeedi kaas yani rafciyaa laqadar rafci kaasaa iskale nijaaskani yani waawaay iska waa lazuulayaa maaa waa la arkaa waay may koraan may isku yaalo dhiiggii xaarkii yani xaarkii doorada xaarkii dadka kiska ahaada mantagii wixii nijaas ahay dhan may ku yaalin waa la arkaayo waay in la zuuliy waay waa loo jeeday maxsuus waaye hadda waxa waaye manaha ahdaata waa la koriyey lahaa amri ictibaariya saxaabi macnabi waaye macnabi maxsuus mehe waa macnabi shay laga arkaayo mala markii oo laweysa qaato ood weysa qaadatid wax kaa kor naqday oo la arkaayo maaha wa hadaad weysa qaadatid weysa ma qabin waa weysa qaadatay wax lagu sheega maaha ictibaarkasa kala maxsuus waaye محصولك أنا كسيني بشيء لو جيدا أن كسيني واحد رفع النجسك أمر أو محسوس إواي وأنا عن نقانو تدرات ذي قصي على لها يزال ولا زوليا زوليا ماشي أو مقعيسي أو حدث رفع رفع الحدثك وحلو باهضي ألو باهن يهي نيا لو باها إلا نيوستو markii xadadka la kor yeelaayo haweytu arfac alxadadki waad dhegi kartaa haweytu fard lwuduui haweytu fard asl janaabati intaa dheheysaa amaa nijaasa zuulimkeedii waxaa zuulimka lagu cabiraayo oo rafci lagu cabireynin biyo uma baahnaa iyadan waxay u baahan tahay isaalo mahay lahayd laga guura haddi iyadan lama waayo imaa xukmiya imaa cayniya imaa xukmiya ay noqotaa nijaasada haddii xukmiya ay tahayna waa kaas waa la ogyahay biilaas maraleel rabaa haddii magaciisa n ay tahay biha luzuuliha hadday tahay wax la arkeynin waayo nijaastii waa nijaaso lakin wax la arkeynin waayo xukmiyaa leedaha yani taas biila lamariha walamaati waluzuuliha waxa luzuulihaa ee biyo waayo taqidaas alwuzuulihaa niyo uma baana haddii tahay ceyniyane ceyniyada waa luzuulihaa idana nafteeda horta dhahaa la tirihaa dhakaa marki dhaka bacdi alazuulihaa iyada niyo uma baahna saaxib zubd leerno takfika jari lmaa cala lxukmiya وأn تزاaل الcyn min cayniga saas cayntna caynt horta inti dhaqin ad gelin bay laheed dhiigatisla horta kaasi tagtid goon u dhaq bacda dhaqi dii kale kaas haddii yani aslaha jurmi ay leedahay jurmigaa zuuli horta bilaw hori uqaado otitir ama bir aaniyada waa lazuulihaa jarilmaa biha maridiisiya aa ku kaa faatay xubniyada ahayd xubnida kaan la arkayni waayo waxa waaye kaadii camal waayo maloojeedo waxyaalaha la arkayni mantag camal reer camal waayo oo mantaga xaggiis kasoo heri waxyaalahaas camal oo la arkaynin xukmiyaa la yihaahaa iidane yani waa la dhaqaale jarilmaa kaafihaa maxaa yeelay waxaa oo adoo adadkiin adadkii xadadka ahay niyo la-aan ma ansixayso laakin kii kaleeto oo nijaasab aheyd zuulitaankeed muhimba loo shardihaayo yeelay amarkeedii amar maxshee loo waaye biyo roobaa ku da-ay iyadoo nijaasdii meel iska taalo waa dhakay roobkiyaa dhakay waa kaas waa zuushi ayr muslimiin daahirowday may roobkaa ku yimid oo ku da-ay oo nijaasada aan leed hadii dhahmo haraadaa ku ahayd dhulkaa ahaay korkaadas ahaay roobaa ku yimid oo kugu da-ay niya uma baahna waa dhahmay waa daahirowaa waa daahirooday niya uma baahna niya uma baahna nijaasada marka la qiimayo isaasiin sheegna waa qaybtooda lama waayo xubniyo celiya waayo niya uma baahna sida xadadka camal niya uma baahnaa maxaa wax la arkaayba ma hayo haddii la yihaah cadays iyo najis waxaa lagu koryeelaya lamadaba maxaa la yihi waxaa lagu koryeelaya waxaa la yihi waxaa lagu koryeelaya maa-un mutlaqun taas waxaa loo daahir aa lagugeysaystaa igii xadadkii waxaa lagugeys maa-un mutlaq waa kaas bimaa-an mutlaqan lijaasadiine waxaa lagu zuulihaa maa-un mutlaqaa lagu zuulihaa maa-un mutlaqana waa soo ogaateen awaaykii saas ahay waayo oo qaybba yani aan laga ilaaqin biyo waan isoo sheegn biyo zackaraan ma laleeyahay biyo duwaad ma laleeyahay biyo shaahi biyo saabun waay aan la dheheynin kaas aan biyo mudla haddii mar la yidhaah biyo saabun waaye biyo yani duwaad waaye biyo shaahi waaye hadii ba la yidhaah biyo rinji waaye biyo yani sharbeed waaye baa dee la yidhaah waa ku dhamaad waasay mudlaqa maahin muqayadaasna aday taasi yani daahir ma galaayo wax ma daahiraayaan haddii wax daahir ahayn waxay ku doobsame usaan oo keeni doonaan inay naftoodii daahir waa yihiin daatadoodii laakin wax ma dhahiraayaan ma dhahiraayaan wax ma dhahiraayaan marka nijaasadii waxay uqeybsamaysaa saddex uqeybsantaa muqallada iyo mukafafa ah, muqallada iyo mutawasita iyo mukafafa markii oo la zuulihaayo kulligoodii waa taas waxaa shardi u ah bihi aabihii ah, qayd waaye bihi qayd qayd waaye bihi nuzuulii qayd waaye in magaciisi haddii aanu bi caana ay ahaynna qayd waaye caana waaye biyadile sidii le waaye qayd waaye haddii biyo caan lagu daro sidaas oo kale oo laga arkaayo caanahaas caana haddaa yar yihiin oo laga yani arkeyni caan ahan loo arkeynin wax yar ba hasoo shiiraane wax yar laga dhadhamiyey oo waxba aheen kaas waxma aheen ama haddii caana lalobo oo caana camal ay naqdaan kaasne dhahaala magalaayaan waa waayihiin dhahaala magalaayaan mutaqayir waaye iyo zacfara lagu dar inta leh mishaay waa soo sheegay khal almaa lmutlaqu maa yaqaw caleyh ismu lmaai bilaa qaydin waa kaas bilaa qaydin bilaa ah. almutagayiru tagayurkii qayd waaye isna qayd waaye waxaa ku baxay wixii bilaa ahaa tagyiru ilaaq ismalmaai ree waayo shaygaasi mukhaalid inuu ahaado kan dooriine wa yakuuna almugayir kan dooriine inaa mukhaalid as kayd waayo laa yakuna mujaabiran mujaabir ahayn koola dirsa ahayn waa inaas mukhaalid yahay kan biha dooriyey wax lagu daray biha as oo biha dhex oo bedeli kan bedelaayo in umu khaalid ahaaba qayd waay oo mujaawir oo ahayn bi sheega oo magaciisii biha ku doorsoomi waxaa shardi ah intaan shuruud in la helo kan dooriyey inoo magaciisii oo dooriyey shay yani laazim oo bedeli kaas inaas ahaado kan dooriyey inaas ahaado kulligii daahir inay ahaadaan wax dooriyey kulligoodii inay daahir ahaadaan daahir waa yihiin kulligaa kuwaan kulli daahir waa yihiin intaan oo haddii ku doorsoomaan wax daahir haddii kucaalow ku doorsoomi zacfaradas ku doorsoomi dugaadas ku doorsoomi khalaas ku doorsoomi catalaas ku doorsoomi <clears throat> kii ka taraahidbe kuwaas kulli daahir waa yihiin maxaa yeele waxyaala daahir ah aa bedeleen laakin wax hayru duhuurin waaye wax dhahiraayo heyrkii waaye daatay daahir waaye laakin wax ma dhahiraayaan haddii haddii bihiishay nijaas ay ku dhacaan mutaqayirkii waa dhamaada walaa yadurun wax ma dhiwaayo tagayurun doorsoon oo laa yamnacu lisma magaca areeweynin wax ma dhiwaayo tagayur oo laa yamnacu lisma aan reeweynin wax ma dhiwaayo isma kii aan ku sheecaana camal waaye oo yar waaye waxyaa shiir ba adeeyaashaan isto yaquud waxaa wax ma lahayn taa wax ma dhiwaayo magaca biha maka bixinin si loo adkuhaayo waxa waaye miilay waa ila leeyahay haddii mugta caanaha waa qadanaan bay sheegaysa gaari hataa dhaladay caana ku jira haddii aad loo dhaqin biyo loo shubo waa isto waa laba waa kasoo ura waa kasoo kaas wax marilahay maalan haddii oo nijaas oo qofka ay gaarto wahuwa nijaasa biha nijaas yar ay ku dhacdo biha dhexdiisii bihi waayo nijaasa ku dhacday wahuwa biha yaraado maxaa yeelay <clears throat> msiga yani mustaghnan canhu malaqan ma helin mustaghnan canhu ma aha nijaasaa ku dhacday mustaghna canhu asku doorsoo mmaleno ka mustaghna ku dhacday nijaasadii ha ku lacday istaqna canhu ma ah maxaa yeelay biyihii najaasadii hadda isku doorsoomo waa dhibaaya taas ida waa dhibaysi waa dhibay maxaa yeele najaas maloo baahnin in najaas lakaa ligo aba yaraada najaasaas aw amase walaa mutagayirunkii doorsoomine waxma dhiwaayo walaa yadur waxma dhiwaayo mutagayirunkii doorsoomay bimukti magaazi ku doorsoomayo mees mi isku jiriyaas ku doorsoomay walaa yadur wax ma dhiwaayo tagayurun yasiirun laa nucl walaa yadur hadda wax dhiwaayo dhacaara oo biya dhacaara qaadhacaayo mutagayirun koo doorsoomay bimuktin nagaadidaas oo meesku nagaad naa isku isku daahidiisa ajligeeda isku doorsoom waxba ma dhiwaayo hadda xumaado wadiinin haddii dhoob isku door soomane wax ma dhiwaayo waduxlubin haddii xinyaabtii isku door soomo wax ma dhiwaayo somaaliyiinta barti waxay dhahayan miriftii ay dhahayaan duxlubka mirif bay dhahaan unaka waxaan dhaha xinyaabka fiiha maankan oo suuka oo yani haddii meel ku daaho cooska isdhalaayo oo suuka wareeg kaasa xinyaab la helaa oo taymi halkii hore loo arki jiray weelisa bartoodan waa ku imaan karaa duxlubaa la yidhaha xinyaab waa kii hadisku doorsoogna waxma dhiwaayo oo fii maqarihi makaanu suknaashihii ahaaday iyo wamarihi makaanu maradii ahaaday hadisku doorsooga isna waxma dhiwaayo fi muksin mutagayirin bimuksin diilhii baadiha camal waayo haamhii baadiha diyaa luu shubay mudda iskaga jireen <coughs> waa ku daboolnaay ku xirnaay saas ku doorsoomay kaa waxma dhiwaayo baadiha dadka oo xoolaha qaba kuwaasaan ah haasunbad ahaantoodii biyaa ku dhaafayaan midka iska aalnahaysaa aanlaantaas daadaa isku daaxay doorsoonkiis dooriyo mugtiyaa la iraahay oo doori kaasi waxma dhiwaayo oo kaas diishii haankii hoolisaanyo kaleete jirgaanyaalka kaleete una ku shugano haddii aalaanta ku aalaanta badan ay ku aalaadaan ay ku daahaan ay dooriso ay doori waxma dhiwaayo dhoob adoori dhoobkiis me asku jiri meha waayo kaana wax ma dhiwaayo duclub waxa waaye sheecgaaroo biga korkiisa imaahayo waa markay meha ku daahan kabacdas imaada anad waxaan raxyaab waa fii maqarihi wa mamarihi kibriidkii camal waayo waas waxay ku doorsoom kii kan wax ma dhiwaayaan maxaa yeelay ma laga dhowri karo waxaa dhan ma laga dhowri karo qaacidada shaafica ah almashaqatu tajibu taysiir mashaqa waayo maaa hadii la waa laga dhuura mashaqa waayo mashaqa daraadeedi yani waxbama dhiwaaya lahel waktadaa waxaa kamid ah muta alamida ah, mutagayirun koo doorsoomay alamida ah, bimujaawirin koo la dirsay aas la doorsoomay kacuudinba waaye iyo duhnin duhnigii waaye wakaas meel maan ka tagni fucuudin mutagayirun aa lamid ah macnaha wakadaa waxaa lamid ah oo waxaan dhigeyni dahaarda dahaar kaasida waxaan ka dhigeynin mutagayirun biyihii door bimujaawirin bishay inku door shay oo mujaawirin oo la dirsay oo daahirah shay mujaawir oo la dirsay oo daahir laantii geedkii laantii camal waay inta laanta ku taal camalaha kudhadhaceen qoykeen ku dhacay kaas camal waay caliintiyaa ku dhacday laanti dhacday udun waayo waduhnin duhnigii waayo difinkii waayo walow muqayibeen ahaadaan lamadaas kuwa oo catareysana ba ahaadaan laantii catarka marsanaay yani duhnigii oo ahaa magaciisii difinkii oo catarka oo catarka ku jiri ahaay lamadoodibe kaas ikana wax ma dhiwaayaan laa yaduru leh waay wax ma dhiwaayaan hmm, intaas waay wax badan waayaan maxaa yeelay lamadoodii biyaha mukhaalidkuma noqonin oo ma dhexgelaayaan ki walbaba koraa biyahaas ka koraa la-aantii biyaha ma dhexgelayso ma dhexgelayso dunigiina biyaha koraas ka imaaha badifinkii biyaha koraa imaaha koraas kasoo maraa haddii la helaa ala sooco waa laga sooci karaa laga bixi karaa intaas taas wax laga bixi kara waaye waa lagu jeedaa mujaabara liah mukhaaladkii a ah ku baxay geedkii laantii geedka ahayd waay geedii geedii laantii iyo dufinkii iyo wax ma dhiwaayaan oo ka mukhaalidka waa dhibaa maxaa yeele waxaa iika igu dhaweynin waa ka socmi karaayaan mujaawirka waa sucma biya waa ka sucma waxaa la yidhaha waakaas cuudkii iyo doonigii waay kaasaa mujaabar la yidhaha waxiiba laga fasli karo biyaha laga bixi karo haddii wax dhilaalaya ay yihiin mujaabar isku dhilaalo wax dhilaalaayaas yahay kaas waa isto khatar waay sidii kaafuurka camal hadis hadis ingegnayn oo kaafuur khasan as yahay waa dhibaa kaafuurka camal waxyaabahaas khasan haday yihiin dooniga koo dhexgalaaya biya aan laga bixi karin hadis yahay haddii biyaha laga bixi karo wax ma dhawaayo mujaawara la yihaahaa waa la dirsile maahine mana qanin waxii agtiis ahay urka oo yani qoljaanka agtiis baktiyaal waxyaalahaas haddii yani urkaas oo laga uriyane iyagana wax dhawaayaan mujaawar keliya galayaan waayaan <clears throat> oo amase tagayur bituraabin o bituraabin o bituraabin oo amase bituraabin turaab hadii oo tagayur oo turaab intamen laa yaduru maa dhawaa inta walaa mutagayrin bimuktin walaa wadiinin waduxlubin wal oo bituraabin waa kaas kii cada ku doorsoomay cadadaasoo biraxa luuridi fi fi fi lmaa luuridi osne wax ma dhiwaayo oo ku doorsooma dhiwaayo turaabtaasi mustacmal ba ahaato tolso isticmaali aba ahaato tayamumaa lusoo guti caradii dahaaraba lusoo guti xadatay koryaashimo kaasi caradaas yani huro mustacmal ahaato taas waba calal athari mana qabano maxaa yeelay calada waxaa ku jira kuduura ku jira idlaaqa ismulmaa mareebayso ilaa haddis doorsoomo doorsoonka haddaas gaaro wax magaca reewaayo masalan biyihi waxaa lahaa dhoow khaas maqbul dhooqoogi dhooqa dhamaantiis dhooqa ba waaya markaasuu biyi dhooqa waa lahaa mortay markaa dhooqa biyi dhooqa waaya taasi waa dhibaa markaa waa dhibaa fil adhari mana qabano kaska شروط badana إن شاء الله dhiman سبحaan الله الحمد لله المسمس به لأورحيي أورحد الكل ليسي كاسر نعي ويكره وحال نعي المشمس به الأورحي على على نعي به أورحوي كاس على نعي كاس كراءة والمستعمل كي أولو استعمالي في فرض الطهارة طهارة فرض قادي لو استعمالي غير ظهور غير ظهور هو ظهر غير في سواي غير ظهور هو ظهر غير في سواي في الجديد هذا غوانو قيل وحالي ونفلها وفي نفلها يعني نفل الطهارة لها لذي سنة ذاتي وحيلة واستعمالنا أصنع غير الظهور واي نفلها طيكا والطهارة لكن في الجديد انت واي ويكره وحالا نعي المشمس به الأرحي على نعي به الأرحي فاسأل نعي والمستعمل ملك عيسى وهو يكره على نعي المشمس به الأرحي على نعي بها سي شرعي قالوا نعي المشمس معناها أرى نوعي كل ليسي على وضع وحي أرى نوعي كل ليسي استعمال كيسي ولا نعي محايا kaasi baras oo keenaa iyo oo magaciisii oo qodaxda ay kululeysay barasaas keenaa <clears throat> laakiin shuruud aloo aloo yeelay marka magaciisii isticmaalkooda la nacaayo shuruud aslihaa shuruud badan ay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid ah shuruudi oo loo oo loo dejiye waxaa kamid ah waxaa kamid ah shuruudii maa almushamaska waxaa kamid ah mm-hmm, in magaciisii shuruudda loo oo magaciis loona caayo waxaa kamid ah inaa oo magaciisii oo la joogo inaa beledkaah inaas ahayn beled kuleel as ahayn waddan kuleel inaas ahayn shardi waaye waddan kuleel inaas ahayn waddanka oo mushamaska luna aayo waddan kuleel inaas ahayn shardi waaye waddan kuleel inaas ahayn shardi waaye shuruudda todoba waa iyo waa ku badantaha leehay inaa isticmaalka oo markii oo la isticmaalaayo biya oo mushamaska ah oo kiraaga as yahay beledkaas beled kuleel inaas ahayn shardi waaye wadan kuleel inaas ahayn shardi waaye si wadankaay camal waaye haddii beledkaas baalid is yahay isticmaalkiisii ma la nacaayo kiraaha ma aha haddane kalamaad waxa waaye isticmaalkiisii wakti kuleel waktiga la isticmaalaayo haddii kuleel is yahay waaye كراها اسيهي وقتها الاستعمال وقت كل الاسيهي وايه هدي وقت كل الاسيهين ملا نعايو في زمن البرد برد وقت قبول وهدي سيهي وبيها ارحضة اي كود عضي ومانتي لا هرقلين ملا نعايو هدي بلد كان معتدل اسيهي كان يعمل صومالي يعمل وايه انا يقول الكاي يقوى وايه مستعمل يعني معتدل وايه يعني muctadil waaye yacnii biyaha isticmaalkoodii biyaha oraxda ay kululaysay isticmaalkoodii kiraaha ma ahaa markay kullu yihiin inaan isticmaalo kiraaha ma ahaa tilmaamaad waxaa shardi ah in magaciisii badan loo isticmaalo ti kaleeta saddexaad waay badan loo isticmaalo ti shanaad ahaa ti shanaad badan in loo isticmaalo bedenkaas oo lagu cabsaayo inaa daras ku yimaado lagu isticmaalo markii haddii lagu cabsaayo badankaa inaa daras ku yimaado lagu cabsaayo biyaha isticmaalkooda markaa kilaaha waaye haddii lagu cabsihaynin maya wakaas tabiib ahiri oo caadil ah ahiri haddii korkaadii biyo orahda ay ku dhacdii ay gaaraan tabiib caadil ahiri riwaaya yani waa ku dhiwaa marsaa kuu imaahaa haddana tilaxaad waxa waaye waktiga inuu ahaado salaada waasicin oo ahaado shardi waaye haddii waktiga cariiri as yahay oo meel wax kale aan jirin in tacayana irshaadka qabtaa an yatacayno wa kale maa haalin waktina cariiri ahay rasli lam yakurahma la tacmalnacaayo ma ahaa iyaa oraxda ku dhacday oo maanti dhan oraxda ku wernaay taasi kiraha ma ahaa talamaad intaan kule as ogyahay inaas ogeen inaas ogeen amase inaas maleynin darar is imahayn kaana shardi waay haddii is ogyahay waa kaas iraaha waaye int طبيب محالهيري مرنا حرام بين خهايان فيها ورح لما ايه بيها مركة ذكرها دي ينجوغنا مر بيها حرام اينا خهايانا جراء بيها استعمال كوذي بيه مصبل كاهاي بيه مغصوب كاهاي استعمال كوذي حرام واي مصبل حواي سبيل بيها سبيل لو كان مساعد كعمل كان وشوها ناس ونيستي بيهاس ان عبس ونيستي وحكلا ممكن سنه biyahaasku sabalka ah dhugaysaysto xaaraan waaye kii maqsuubka ahay biyi lasoo dhacay ama lasoo xaday usnaweysadoodii xaaraan waaye kuwaas wa ku jiraan tabiib maxaa lida caadil ah eh. qowlkiisa sheego nin muslim ah la wadaa oo baali ah dabiib muslim ah oo aangaar ah oo caaqil ah oo magaciisa dembi weyn aan gelin oo dembigii sawaairtane an daa'imin taasaa caajil ilahaa maxaa yeelay waa arkaas la oosii kara marka haddana waxaa shardi ah alhiri fi inaa muntabicin weelka af ku jiro weel oo magaciisii oo busbus maayo ahaado duul waxay ku fisiraan weel oo magaciisii afyaal kale waayo oo bacda jiita maa hayra muntabiciin muntabiciin qabta oo isticmaalkooda la nacaayo biha oo oraxda ay yani ay kululaysay isticmaalkooda la nacaayo waysidiisii in wiisi qaato iyomase amase in jana oo luqabaysta la nacaayo waxa waaye markii oo bagaciisi weelka ay ku jiraan waxaa shardi ah inuu ahaay weyn oo magaciisa muntabici ah muntabici maxaa la yidhaha oo macnaa oo buusbuusmaayo haddii oo burus bujukeeyo oo macnaa buusbuusmaayo amase oo jiidmaayo oo jiitamaayo muntabici ama jiitamaayo ama bubuusmaayo lamada balahaa kuwa kuwa culamada barkeed waxay ku fasiraayaan oo fafuqaayo muntabic oo fafuqaayo laakiin lamadan dambe yaa lagu fisira ku fiican ama jiitamaayo wax camal waaye weelkii maarta ahaay weelkii magaciisii oo birta ahaay weelkii oo magaciisii oo waxyaabaha macaadinta kala ahaayeen oo haddii la jukeeya buus maayaan maxaa yeele kuwaas markii kuleelka oraha iska badto waxaa dhalihaayaan aka imaaha aasoo kor maraa xumbo zuhumaa la duumada xumba waaye xumbada birtaas xumbadeedii ama maarta xumbadeedii waxay keenaysaa barasaas keenaa adibadiisaasay qabaan barasaas keenaa birtaas inuu ahaado oo muntabic ah muntabic bubuus maayaa layiraa alaa kulli xaal bacdii maxaa meha ka baxay dahab iyo qalin wiil aan ahayn waay bayl oo dahab iyo qalin aan ahayn geed aan ahayn aan ahayn shameynta aan ahayn dhoob aan ahayn waxyaabahaas caag waktura aan ahayn haddii adibada itiraa caaga haddii biig kulaada ma ogi laakin ma jiri jirin usaga hadda waay beel jiri jiri weel oo jili ah oo dhoob ah kuwaan yani lami oo ah magaciis tandiidka camal ah eh, waxaad dala keeni weel yaaraas haddii oraxda kululeysto لا يستو إله معها ويل قيد لقي سوبي هدي أرهد يقول هذا وفيها يقول لا يستو إله معها لكن إله وايهين في هذه هدي يقول ليان حتى ما